dhulka korkiisa ku socdaa loola jeedaa ama qof ha ahaado ama wax kaloo noolaa ha ahaado ma jiro insaan muslim ah qof muslim ah qofkaan muslim ahayn waxba u tarme laakiin muslim tallaalo geed macnaha geed abuura geedkaasu wuxuu raba ha ahaado oo faakala uu ka cuno minhu geedkii uu tallaalay insaanun qof ow daabatun ama naf kale daabadda waxaa loola jeedaa dhammaan noolaha kale shimbir ha ahaado wax kale ha ahaado ilaa kaana lahu qofkaas wuxuu u ahaanaa akligii ilaa kaana akligaas wuxuu u noqonaa lahu insaanka oo muslimkaa sadaqatan sadaq u noqona macnaha qofka muslimka hadduu wax beer ama beer ha ahaado ama geed kale ha ahaado hadduu meel wax ku tallaalo oo wax ku abuuro geedkaasu soo dhasho haddii shimbir wax ka cunto haddii bahal kale wax ka cuno haddii xoolo wax ka cunaan haddii dad wax ka cuno sadaqay u noqonaydaa qofkii abuuray geedkaas sadaqa ayuu u noqonayaa qofkii geedkaas abuuray taas markaa waxay tusadaa qofka muuminkaa cibaadaadkiisa iyo waxyaalo waaweyn oo oo waxaa jira dadka aan dhib weyn ku ahayn ajir badanna qofku ka helayo marka maqaasidiisa inuu wanaajiyo aaday u fiican tahay wax kastuu qabanayo oo sharciga ogol yahay niyo fiican inuu ula yimaado bukhaariyu can jariir bni cabdillaah radia allaahu canhu can inabi nabiguu ka wariyey sala allahu calay wasalam qaala nabigu inuu yidhi man laa yarxamu qofka aan naxariisanayn laa yurxamu loo naxariisama manta mawsuulo in laga dhigo laa yarxamu la yidhaahdo waa bannaanta shardiyo in laga dhigana waa bannaanta man laa yarxam qofkaan naxariisan laa yurxam loo naxariisama qofkaan naxariisan oon makhluuqa u naxariisan ilaahay u naxariisano marka waa xadiis weyn oo macnihiisu weyn yahay xaafid ibn xajar fatxulbaariga juska tobnaad afar boqol konton iyo shan wuxuu yidhi ibnu badaal waa imaamkii maalikiga ahay oo bukhaariga sharxay wuxuu yidhi xadiiska waxaa ku sugan alxadu xala isticmaali raxma lijamiici alkhalqi boorin laysku boorinayo naxariis in loo isticmaalo makhluuqa dhammaantood مkلوq oo dhan نaxariis inaad kula dhaqanto markaasuu i فaydkل الmؤmiن والكاaفiru والbahaaئmu اlmمlوk minhaa وغayr الmمlوk waxaa soo gelaya مakلuuqa lagu leeyahay نaxariis kula dhaqan muminka iyo gaalka muminkii u naxariiso gaalkana waa u naxariisana waa gaal aan xarbi ahayn waa gaalka aan xarbiga ahayn waa u naxariisane naxariista loo naxariisanayo xaqoo loo sheegayo naar laga badbaadinayaa ka mid ah naxariistood u naxariisane muuminkii waa u naxariisane xoolihii waa u naxariisane xoolaha kuwa adugu adleeda iyo kuwa kaleba u waxaa soo gelaya marka xoolaha ha loo naxariisto xayawaanka adugu aad milkiga u leedahay ama addoommaha bay jiraan afar shay waa inaad ugu naxariisato atacaahud biاlidcaam wasaqi inaad aad uga warqabto cuntadooda iyo cabitaankooda adigaa ilaahay ku milki siiyey amaamallaahi waxbaa lagaa weydiina marka waa inaad quudintooda ka warqabto oo cuntadooda iyo cabitaankooda xoolaha adugu aada leedahay oo ilaah mas-uul kaaga dhigay waa inaad ka warqabto tan kaleeto waa takfiifu fi lxamli culayska aad saaraydana waa inaad fudaydo oo aadan saarin wuxuusan qaadin dadka khaas ahaan dameeraha leh cuquubo weyn oo adduuniya aakhiray mudanayaan qaabkay uga dhaqmaan haddaysan ilaahay uga baqin waxay saarayaan wuxuusan awoodin ah, wuxuusan awoodinay saarayaan kan kaleeto wa tarku tacadi bidarbi garaaciddana waynaadan ku xadgudbin xoolaha aad adugu leedahay iska garacma waa noore garaaciddu waa dhibe waa inaad ilaahay uga cabsato sidaasoo kale ugu dulmiyaan garaacidda cadarkayda neef xayawaan ama dameer ah oo inta dhabarka ay saareen wuxuusan qaadin markuu dhaqaaqi waayey meeshii dhaawac aheed qor uga mudaya marka naxariis dalana ah, oo wax aad moodo inaysan aakirada rumaysanin qof aakiro rumaysana saas uma dhaqmo subxaan allah waa dulmi aan caadi ahayn marka culayskiina waa lagu xadgudbay garaaciddiina waa lagu xadgudbay waxaa la rabaa cuntadiisa inaad ilaalido caditaankiisa ilaalido rarkiisana aad ka fiirsato wuxuusan qaadin aadan saarin garaaciddiisana aad ka fiirsato afartaas in loogu naxariisto haddii xayawaankiaba sidaasa dadkiina kasii way yihiin marka waa in aad loogu naxariisto makhluuqa si ilaahay kuugu naxariisto can caaishaa radia allahu canha can nabiyi sala allahu calayh wasalama qaal maa zaala jibriilu jibriil kama suulin yuusinii inuu ii dardaarmaa biljaari dariska xataa danantu ilaa aan u mareeyey annahu jibriil sayuwarisuhu inuu dhaxal sii doono jibriil kama suulin inuu ii dardaarmaa deriska war deriskaa layska ilaaliyo war deriskaa loo naxariisto war deriskaa laga warqabo war deriska xaqiisa hala weyneeyo markii dambe waxaan isliyuu yidhi amuuba dhaxal siiyaa waxaa loola jeedaaba xaafidku waxaan baysir amuu yidhaahdaa sida qaraabadu qofka ay u dhaxlaydo deriskana nasiibu dhaxalka ku leeyahay oo qofka dadka dhaxlaya derisku waa ku jira aabbe xaq u leeyahay hooyo xaqile darisku intaasu leeyay amaba yidhaahdaaba macnaha ma dhihin laakiin heerkaas inuu gaarsiiyo ayaanba ka cabsaday amuba heerkaas soo gaarsiiya marka waa arrin aad u weyn deriska qof kasta oo muslim ah oo ilaahay iyo qiyaamo rumaysan inuu deriskiisa karaameeyo karaamadaasna koo waxaa dhibkaaga ka ilaali adugu ha dhibin carruurtaanuna dhibin sinna ha ku dhibin ha ku qaynin ha tuuriyeyn wasaq ha ku daadin qiiq ha ku shidin wax uu dhibsado ha u geysan daad ah, gurigaaga ka qaylido kiisii usan ku noolaa karin ah, anuu keygaan ka qayli ma dhinta ila kiisiad ku dhibe ah, cawradiisa ha daalacan darishadaha ha ka fiirin ha dulmini ha ku qayli wasaqda ha ku shubin qiiq ha ku shidin wax alla wixii dhibsada oo adiga laftikaada aad dhibsanayd ka ilaali ilaa qofka waxaa laga fiiriyaa waxaad adigu dhib u arkin isaguna dhib u arkay waa laga ilaaliya dhibkaaga horta ka cesho tan labaadna waa in dheefkaaga waxgaarsiiyo waxgaarsiiyo hadiyadaha iyo mararka waxa weeyaan ay suurtagal tahay waxgaarsiiyo tan saddexaadna dulqaad di wax yaru ay ka yimaadaan haddii laysula kaco le dadki waa wada darise lama noolaa kale inaad u dulqaadato inaad isku daydo ood u sabarto inaad u sabarto rawa الbخaarي can caaishaةa radي الlahu canha qaalat qultu waxaan iyo tiri yaa rasuul الlah ina lii waxaa ii sugnaadeen jaarayni laba deris fa ilaa ayihima uhdi labadooda kee wax u hadiyeyne laba qoysaa deris ila ah wixii ma kala gaaraan labadooda kee u hadiyeeyey haddii labada loo qaybin karo waad u qaybin laakiin haddaysan labadooda ku filnayn yaan u hadiyeeyaa qaala nabi wuxuu i ilaa aqrabihimaa labadaba midka u dhowaan badan ninka adiga baaban albaab kan kugu albaabo labadan albaabka laga fiirina guriga laga fiirima labada albaab albaabka kuu dhow albaabkaas ayaa xaq gaara kugu siinay wuxuu hi xaafidka xikmadaas waxay tahay adiga gurigaaga waxyaalaha soo gelaya hantida dhaqaalaha waxyaalaha soo gelaya guriga kaa soo jeeda waa arka marka waa damaacina laakiin guriga albaabka kaasii jeeda badana arki ma kan markaa maadaama uu damaacinayo waa sidaasaa loo leeya ayaga hadiyadda ha lagu bilaabo tan kaleeto haddii la yskugu yimaado gar gurmadka koobaad albaabka kuu dhowu ka imaana didari sax ay yihiin marka la yskugu yimaado ama cadow ama si kow hadda albaabka kuu dhow waa ayaga waxa soo baxa marka ayagaa u degdegin badan gargaarkaaga ayagaana u jeeda waxa gurigaaga gelayo damaac iyo hanqaltaa ka geli karaa marka hadiyadoo maysan ku filnayn labada albaab albaabka kuu dhowey xadkana wax oo xadoo laleeyahay intaasoo guri weeye darisku ma jiro darisku waxa weeyaan guri fogu noqon karaa midna waa soo galaa laakiin waxay u kala xaq badan yihiin siday u kala dhow yihiin laakiin afartan oo dhinac walbaa xadiikeedu ma sugna xadiidkeedu ma sugna marka curfiga ayaa loo fiirin deriska curfiga ayaa loo fiirinaa rawa الbخaarي can jaabir bn cabdالlah radي الlahu canهuma can النabiyi salى الlahu عalيه wasaلم qaala wuxu uhi kulu macruufin wanaag kastaaba sadaqatu waa sadaqo sadaqadu xoolo kaliya maaha wanaag kasta shay kasta oo wanaagiisa sharciga lagu yaqaan waa sadaqo hadal wanaagsan waa sadaqo wanaagga dadka u sheegto xumaan aad ka celido alaabtuu qaadi waa idla qaado gaariguu meel uga jira la riixido wax kasta oo wanaag u waa sadaqo ah, subxaan allah alxamdu lilah laa ilaha ila allah allahu akbar kulli waa sadaqo markaa qof walba wuxuu sadaqaysanma weyn hadduuba niyad fiican leeyahay kulla macruufin wanaag kasta macnaha shay kasta oo sharcigu wanaag ku yaqaan waa sadaqo ma haddii shaygan inuu wanaagsan yahay sharciga lagu yaqaan sadaqa عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ إنو بيحسنه جوف أحدكم قف إن كمد قلبه سقيحا مرح أما مال إنو كبيحسنه آخير له وقير بضان من أن يمتلئ إنو كبيحسنه شعرا قبل قف قلبه سئن قبل كبيحسنه إيا إنو كبيحسنه مال وحا قير بضان إنو كبيحسنه maal khayran maal hadday ka buuxsanto aduu ku dambaabi wey adugu marta ma adankeeni waa qadar ilaahay laakiin shicir haduu kaa buuxsamo xoogaa baadida u dhowda baadida u dhowda sababta waxa way shicirka ama gabaygu badanaada xadgudub lagama waayo sida badan sida badan xadgudub lagama waayo taas waxaa ka sii daran gabaygu waa mashquuliyaa dadka gabayga naftaa rabta saas daraaddeeda qofka hadduu gabayga aad u barto waxa kale waa ka mashquula adkaarihii kale qur-aan akrintii kulli waa ka mashquula gabaygaasuu rabtaa naftu waa iska geegaara waaa isagoo iska soco iska geegaara oo iskaga uu shicirka iska akrisana marka waa arrin katara wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar mubaalaqada ama xeeldheeraanshada xadiiskan ku sugan oo gabayga ceebaynta la ceebaynayo lagu xeel dheeraaday sababtu waxay tahay dadka hadalkaas nabigu kula hadlayey waxay ahaayeen dad meesha ugu dambayda ka gaaray gabayga iyo shicirka inay qaabilaan dad aad u qaabilay shicirka oo gabayga aad u qaabilay ay ahaayeen ku mashquulay saas darteedu nabigu uga canaantay si ay qur'aanka iyo dikriga alle iyo cibaadada usoo qaabilaan qofku hadduu qaato wixii la amray oo qur-aankii iyo dikrigii iyo cibaadaadkii wixii la amray uu qaato inta soo hartay gabaygu hadduusan dembi ahayn waxba ka dhibi maha laakiin gabaygu hadduu ka mashquuliyo qofka qur-aankii adkaartii cibaadaadkii kale waa markaas marka uu madmuumka noqona laakiin hadduusan qur-aankii ka mashquulin qofka qur-aankii gabaygu hadduusan gabay xun ahayna gabay fiican oo macnihiisuusan qaladayn laakiin haddii qofku uu gabayga uu keliya ka daba dhaco oo iskaga mashquulo intaasu kumanaanahu xifdan yaho oo gabay ah ama carabi haado ama soomaali ha ahaado oo uga mashquulo daacaadkii waa markaas marka uu wax dhibayo dhibaatada keenaayo rawa الbخaariي can ibni cmr radي الlahu canهuma ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ina algaadira qaa'inka qofka qaa'inkaa oo wax qiyaamo dadka maalkooda dadka mas qofka qaacinka ahe dadka qiyaama yurfacu kora loogu qaadaa lahu qaacinka liwaaun calam raaya kor loogu qaadaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha calam dheer xaggiisana koda meesha dabadaha looga xidha yuqaalu waxaa la yidhaahdaa haadihi gadratu fulaan ibni fulaan tan waa dhagartii ama khiyaanadii hebelkii ina hebelahaa ta ah, magaciisa loogu dhawaaqo magaci weliba loo yiqiin aa la yidhahdaa dhagartii iyo khiyaanadii hebel hebel weyta marka calankaas wuxuu la ekaana inta khiyaanadiisu la ekeed ilaa dadku islama khiyaano ekeen duqaan weyn ah calan weynaa ah la babina oo khiyaanadiisi oo dadka ay u jeedaan hadduu xoogaa yareed mid xoogaa ka yara la taaga balaa un dabada uga xidhan waa fadeexooda marka adeexaa ku dhacaysa fadeexaa ku dhacayda xadiikaas fiiriya markaa qiyaamaha marka la tago qofka aabbihiisa loogu abtirina waxaa la haadihi adratu fulan ibni fulan saasaa laleey xaafid ibn xajar wuxuu yidhi ibnu badaal waa imaamkii maalikigaa wuxuu yidhi xadiidkan waxaa ku sugan in la ridiyo dadka yidhaahdeen aakira dadka looguma dhawaaqa ilaa hooyooyinkood maahan aakira mar haddii la tago waxa intaad nooshahay inta in heween lagu ina fulaano awley hooya lagugu abtiraha yidhahdeen wy xadiidkaa nabigaa radina nabiga wuxuu noo sheegay aakhire waxaa lale ina hebel hebel alale ee hooyo loogu abtirin ma waa been marka qoladaan yidhaahdeen hooyaa loogu abtirina waxay yidhaahdeen waa asturid oo loo ceeb qarinayoo la asturayo aabbayaalka ala astura sababtoo ah ilmaha gabal nin loogu abtirinaa xaqiiqahaan nin kalaa dhalay oon la ogeyn marka si aan fadeexadaas u soo bixin hooyadaa la hubaayo hooyadaa loogu abtirina iyadoo ilaahayada wax ka qarsoon aan la arag asturid la asturayo a hooyada loogu abtirinaa saasay yidhaahdeen laakiin xadiidkaanaa ridiyey waa been adduun iyo aakhira dadka waalidkood aabbaha loogu abtiriyo marka dee taas waaba aragteen qabuuraha markii la aaso dadka gobol oo la hadla oo markii meydka la aso dee talqiin la yidhaah oo xadiis daciifuu sheegaayo aabbadaa xadiiska daciifkaa ku dhaqma markaasay la hadla ina hebel hebel hooyaday uga tirinay buug yaray haystaa ay ugu qoranta mawlidkana qaybta damaata uga qoran ina hebel hebelo xasuuso waxaad adduun uga tagtay ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna qud rasuul lah waa adigii dhihi jiray ha iska halmaamin waxaa ku imaan doona laba malag oo indhagadaduday oo aad looga argagaxo ha ka argagixin waa makhluuq ha ka cabsan waxaad samaydaa hadduu ku yidhaahdo ma rabuka allahu rabbi dheh waa loo laqina saas dii laysugu laqini karo dhibadma dhaceenba arrintu saas maa waa ka kulusha arrintu waxaa weeya meeshaas marka lagu dhigo haddaad toosneed ilaahay baa kuu laqina haddaad qalloocneedna ma lagu laqini karo meesha heerkaas inu dishku gaaro saxba maaha oo halkaas la isku dayo jawaabta in loogu laqimo qof imtixaankaas imtixaan qish la geli kara maaha waa meel runtii la gaaray aakira la gaaray xadiiska ku soo aroorna waa daciif weliba aad u daran daciifnimadiisu mar hadday daciif daran yahayne laguma dhaqmo dadka diin loogama dhigo marka hooyana looguma abtiriyo xadiidkan saxiixa wuxuu sheegaa aabbaa dadka loogu abtiriya taasuna waa qalad kale marka in ilaahay looga cabsado wey oon dadka la lumin oon la baadiyeyn rawa الbخaarي can caiشhaةa radي الlahu canha can النabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi laa yaquulanna yuusan dhihin axadukum qof inin ka mida khabusat nafsi nafsadaydu waa xumaatay walaakin liyaqul ha yidhahdo laqisat nafsii nafsadaydu waa xumaatay alfaada gobol ayagoo macnuhu isku dhow yahay haddana midna sharciga diida midna waa ogolaana qofka xoogaa ama waa jilabay ama marka khabuusat nafsiyu dheh naftaydu waa xumaatay maxaa yeelay wuxuu yidhi xaafidku khubsiga waxaa lagu iطlaaqaa caqiidada baatilka hadalka beenta ficilka xun taasaa la yidhahdaa khubsiga khubsiga waxaa lagu iطlaaqa caqiidada baatilka hadalka beenta iyo ficilka xun sidaasa lagu raaqib aa ah, sidaas yii uu yidhi xaafid markaasu asna ku darayo wuxuu yidhi xaaraanta iyo sifaadda xunxun oo qowlka iyo ficilkaana ayagana waa lagu ilaaqa waxaa la hahdaa khubsi marka caqiidada xun qowlka xun ficilka xun xaaraanta sifaadda xunxun waxaasaa la hahdaa khubsi marka lama isticmaalo naftaada looma tiriyo waxaas oo la yidhaha khabusad nafsi haddaad wax dhahaydo walaakin liyaqul ha yidhahdo laqisat nafsi ogaa naftaydu waa xumaatay waayahan laqisat isticmaal ee kabusat ha isticmaale rawa bukhaari can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalama qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi yasubu bnu aadam ina aadan wuxuu caayaa addahra zamanka banu aadamkii zamankii u caaya abaarta xun sanada xun dayrta xun diraacda xun shidaalka xun maalinta madow sanadka madow waxaasu ku hadla banu aadankii sanadkii u caayira ilaa wuxuu yidhi wa ana dahru wa ana muqallibu dahri zamanka waxa maamulana waa aniga abaarsa colaadda saacad xumada saacadda waxa weeyaan kulli wax kasta ood zamanka ku dhex arkaydo zaman asagu wax ma sameeyo ee waa maamul alle waxa ka socda waxa la caya maamulka soo maaha marka marka caydu waxay ku dhacayda axadka maamulka wada allah ayay ku dhacayda caydu marka aan caayayda zamanka waa arrin qatarma ah, qof ilaahay cayna waa qof halaag ku dhacay marka zamanka caydiisa waa in la iska ilaaliyo abaartaan xun iyo dayrtaan xun iyo gugaan xun iyo waxa way maalinta xun maalin xun baa meesha iyo waxa weeyaan sanad xun baa nagu dhacay iyo waxaasoo dhan waa munkar wey waa munkar lama ogola يصب bnu aadam ina aadam wuxuu caawiyaa adahra zamanka wa ana adahru adahru laysa sman min asmaa illaah magac magacyaalka ilaahay ka mida ma ahan adahru ee macnaha waa lafdiga ka dambeeya caddaynaa nabigu wuxuu yidhi alle wuxuu yidhi biyadi leyl wanahaar biyadi alla hadla biyadi gacantaydu ku sugan yahay alleylu saas darteeda macnaha lagu fasiro waana dahru waxaa ugu sawaabsan waana muqallibu dahri ah, zamanka midka gedgedina waa aniga waana muqallibu dahri saddex macnaha lagu fasira kaasaa u wanaagsan maxaa wa ana muqallibu dahri waxaa laga fahmaa biyadi layl wa nahaar lafdigaasa laga fahmaa habeenka iyo maalinku gacantayda ku jiraan anaa maamulayo rawa bukhaariy can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka all wuxuu yihi sal اllahu alayhi wasalam qaala rasu rasuulka all wuxuu yihi sal اllahu alayh wasalam yaquuluuna waxay leeyihiin dadku alkarmu ay leeyihin geedka canabkaa ay carabtu dhihi jirtay alkarmu geedkaasay dhihi jireen karmina waa deeqsinimu maxay u dhahayaan waa geedkaasaa deeqsiye geedkaas asal kamrada waa geedka laga sameeyo canabkaa ugu horeeya wax kamra laga sameeyo qofka marka waxay leeyihin markuu kamrada cadu deeqsinimo sii daynay abud u bixina saas marka waa deeqsinimada asal geedkaan waa heli geedkii marka waxay leeyihiin alkarmu geedka deeqsiga marka nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam yaquuluuna waxay leeyihiin alkarmu macnaha alcinabu alkarmu canabkiiya waxay leeyihiin karmu inamaa wax kale maaha alkarmu deeqsigu qalbu lmumini muminka qalbigiisa wey qofka muuminka qalbigiisa ayaa ka nacfi badan geedkan qalbiga muuminka wax badanu ku fakeraa inuu naftiisa anfaco inuu dadka kale anfaco marka waxa qayrka badan iyo deeqsinimada bixiyaa waa qalbiga muuminka qalbi muuminaa qayr badan qalbi muuminaa nacfi badan laakiin geedkan cinabkaa ma aha mid mudan in la yidhahdo waa deeqsi rawa buhaari can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal اllahu alay wasalam qaala nabig wuxuu yidhi samuu bismi magacayga isku magacaaba magacayga oo muxamed magacaas caruurta waa la bixi kartaa aduna waa la bixi kartaa walaa takanow ha isku kunyaynina bikunyati aniga kunyadayda oo ah abulqaasim abulqaasim kunyadaas ha isku hala bixinina laakiin magacayga la bax ah, magacayga la bax culummadu aaday iskugu khilaafeen ma banaantahay kunyadii nabiga in lala baxaa shaafici wuxuu leeyahy ma banaana laa fii xayaatii walaa bacda mamaati hadduu noolaana ma banaanayn hadduu dhintayna ma banaanayn ma banaana in abulqaasim qof la yidhaaho sida raafici oo kale la yidhah abulqaasim waa tiradii ka bateen culummada abulqaasim lagu magacaaba iyo dadka lagu magacaaba ma banaanuu leeyahay shaafici qowl waa qowlkaas qowlo wuxuu leeyahay markuu nabigu noolaa ma banaanayn laakiin markuu dhintay kadib waa banaanye ah, waa qowlka raafic maray ah, isaga abuqaasim kunyada la baxay qowlkaasu maray wuxuu leeyahay bacda mawti waa banaanye qowlo wuxuu leeyahay qofkii magiciisa muxamed la yidhaah uma banaana in abuqaasim ula sababtoo ah nabiga magiciisa muxamed u ahaa kunyadiisuna abuqaasim aheed labada iskuma dasa kadib mid qaado ah, qofkii abu qofkii maxamed la yidhaahdo kunyo kama dhigan karo abulqaasim qofkii aan maxamed ladihin kunyo waa ka dhigan kara saddex qowl marka saddexda qowl xaafidka waxaa madda inuu rajaxayo qowlka ah bacda nabiy bacda mowti nabiyi sala allahu alay sl banaanya sababtaana tusayda sababulwuruudka xadiidkaa tusaa sababulwuruudkana wax badanaa lagu fahmaa sababulwuruudka xadiidku wuxuu ahaa nabiga isagoo suuqa dhex maraa aamin wuxuu yidhi ya abalqaasim markaasuu soo fiiriyey markaasuu yidhi adiga kuulama jeedo markaasaa reer miiro magacayga la baxe kunyadayda hala bixinina ilaa sidaanaa ka dhalanayde marka laakiin bacda mawtihi haddee arrintaas waa laga beri noqdo oo macnaha waa laga aamin noqdaa rabo waa laga aamin noqday nabigii inuu isku mareeyo asaga in loo yeerayo inuu isku mareeyo waa laga aamin dhicine taas marka fii xayaatihi ayay xaaraan aheed laakiin bacda mamaatihi waa banaantahay sababkaana sidaa tusay sababka ayaa tusaya sababkuna saxiix siduu yihi xaafid marka sidaas qowlkaasaa ugu xoog badan oo ah fii xayaatihi lama ogolayn laakiin bacda mamaatihi waa banaanta nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alayh wasalam waman ra'aanii qofkii i arka fi lmanaami hurdada dhexdeeda qofkii igu arkaa faqad ra'aanii waa i arkay xaqan ru'yan xaqan aragti xaquu i arkay maxaa yeelay fa ina shaydaana shaydaanku laa yatamaalu iskuma suuray karo fii suuratii suuraddeeda qofkii aniga i arkaa anuu i arkayo ru'yadaas waa rune qof kale mausan arag shaydaan ma arag sababtuna waxay tahay uu nabigu salى اlahu alيه wasalam shaydaanku suuraddeeda iskuma soo yeeli karo ilaahay baa ka ilaaliye o ka xifdiyey macnaheeda marka waxay tahay ma dhici karto sidii nabigu u ekaa salى اlahu alيه wasalam shaydaan inta isku ekaysiiyo oo hurdada kuugu yimaado inuu ku yidhah way kana nabi maxameda ma dhici karto ilaahay baa ka ilaaliye laakiin hal maada waa dhici kartaa suuraddii nabiga iskuma ekaysiin karo suurad kaluu leey ta kuu yima odna qabli ma taqaanin suuraddiisii shamaa'il muxamadiya ma adan akrisan markaasuu leey nabi maxameda markaas le nabigan ku ruyooday markaas maxaa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay ru'yada noogu kaadiya soo jeedka maku taqaanada soo jeedka maya ko markaad kurudo saad u oqon soo jeedkaas adan ku oqon maxaad ruyo ku taga marka fiiri o horta nabiga sifaadiis wayna barat suu ekaa nabiga sal la ala kutubo gaaraha laga ayo markaad barato sidii u ekaa sidaas shaydaan iskuma ekaysa saas way xadii maniif laakiin xadiisku ma dhihi nabigu shaydaan ma dhihi karo nebi muxamedaan ma dhihi nabigu sal la iri xadiiska shaydaan aniga suuraddayda iskuma soo ekaysay karo marka haddaad soo jeedka ku barato taqaan hadhow ma dhici karto shaydaan inuu ku yidhah nabi xabaar maxayna waa tahay nabigi waa fiine waa matiid aan naga taale hadduusan ahayn hadduu asagii yahayna waaba nabigi ee maaha shaydaan haddaad suuraddii aad ku baratay oo aad fiqiin aad ku aragto maba ahan shaydaan waa nabigi sala allah alay slam marka si aad arrintaas aad u kala barato waa inaad soo jeedka horta nabiga ku barataa sala alla ala baro nabiga markaasaa waxaa kuu yimid inuu nabigii yahay iyo inuu shaydaan yahay kala ogaan karta markaasaad kala ogaa karta haddaadan soo jeedba ku oqoon ru'yana ka sii fog nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasalam waman kadaba calaya qofka beeniga sheega mutacamidan xaalo uu u qasdayo oo uu og yahay inuu beeniga sheegayo falyatabawa wuxuu diyaarsaday maqcadow meeshuu ka fadhiisa lahaa min anaari naar jumlada noocaasa falyatabawa waxaa la yidhaahdaa malabiyatun lafdan khabariyatu macna xagga lafdiga waa ficil mudaaric oo laamul-amar la gelshay oo waa dalab laakiin macnuhu waa khabar oo waxaa loola jeedaa qofka nabiga ku been abuurka nabigaasaas yiri uu leeyay waana ogyahayna nabigu sidaa dhihin sala allahu alay wasalam nabigiiyo saas yiri uu leeyay nabigaa waxaa sameeyey nabigaa sidaas yiri nabigaa waxaas diiday waana uu ogyahay inaan nabigu waxaas dhihin isagoo og qofka saas yidhaahda kelmadaas wuxuu ku diyaarsaday boosku maarka kadog waaba diyaarsaday booska kelmadaas aa sabab u noqotay booska marka naartuu boosku leey sababtoo aan ah nabigoo lagu been abuurtaa la mid ma dadka kaleo lagu been abuurta dadka kale lagu been abuurtaana xaaraam dadka kaleo muslimiinta ama qof sideedaba banu aadam in lagu been qof ay banaanta ma jirto xataa gaalada lagu been abuurta ma banaan ogo been abuur sidkan wax banaan maaha yaa been abuur sameeyey inamaa yftari kadiba ladi laa yumin baadat ilah dadka aan ilaahay aayaadkiisa rumaysnayna been abuurka sameeya marka dadka kale in lagu been abuurtaaba xaaraana ka waran nabigiiba lagu been abuurta nabiga sal allahu alay slam been abuurka lagu been abuurtaana dadka kale waa ka khatarsan yahi sababtoo addiina ah laga dhigaa ah. dadka kale mabta waxa aad ka sheegto diin laga dhiga ma laakiin haddaad tiri nabigaa yidhi sal allahu alay wasalam diinaa laga dhigan diinna ma marka dadkeedu waxaad u samayday wax aan diinahay saas darteed aimada gabal waxay mareen qofka nabiga ku been abuurtay isagoo og islaamka waa ka baxay waa gaal ah, sababto ad sharciu deji ah, saasay mareen aimada gabal kawar marka waa arrin aad u khatar qofka marka taas maxay ku xambaaraysaa xadiid kasta oo aad sheegaydo oo leedaha nabigaa yidhi soo hubso intaadan sheegin ah, hubso xadiidkaanu ma sugan yahay ma صaxiixa ma xasana ma daciifa waxaana jira kumanaan xadiid oo nabiga lagu been abuurtay maaha boqolaal intaasoo kun oo xadiiday jirta oo aan sal lahayn oo niman acdaaho shayaadiin ah ay diinta ku soo dareen marada acdaaah zanaadiqaah bal kuwa zuhaad ah oo cibaadaysan jiraa kusoo dari jira xoogaa markaasaa markii la waryaa maxaa nabiga ugu been abuure uu dhihi jiray nabi ku been abuura maaye waa u been abuura maxaad ula jeedaaly asagaan ugu gargaarayo diinkiisan ugu gargaarayo ah, ma yaqaano diin saxiix diinku asagaas ku filan laakiin isagu diinkii saxiixa ma yaqaan wuxuu arkaa dadkii oo qur-aankii ka tegey markaas wuxuu sheegaa fadaa'il qur-aanka oo tiro nabigaa yidhi sala allahu alay slam suuraddaas qofka akriya fakri ma taabto <laughs> idaa waqaca qofka akriya ha markuu habeenkii intuusan seexan fakri waa isdaaye qofka suurad hebla akriyo intaasuu hela axaadiisu beentaasu daldan markaasaa la maxay ta waxaa samayd wuxuu dadkii qur-aanka ka tagay hade dadka qur-aanka kusoo xira marka wuxuuba beentaana wuxuuba rabaa inuu diinta ugu gargaaro fiil laakiin taas waxba ku tarin acuudu billah bal culammadu waxay idhaahdeen inta nabiga ku been abuurata kuwaasa ugu shan raba sababtoo ah dadka faasiqiintaa warkooda waaba laga digtooyn laakiin qof zaahid cibaado badan hadduu ku yidhaha nabigiya yidhi rumaad dumeynaysa maaha sa darteed culamo waxay dhahdaan dadka ugu shar badan oo nabiga ku been abuurtaa waa dadka ula jeeda diinta ugu gargaar kuwaas wax lamida ah mara maxaa kuwaas dadka waa ku dhaqmaya laakiin qof faasiqa ah hadduu yidhaha nabigaa saas yidhi waa la hubsaa alala hala hubsa marka nabiga laguma been abuurto waa arrin khatar a ah diinta in looga baxaabaa dhici karta sida culamada gobol mareen rawa الbخaarي can abi hurayraa radي الlahu canhu qaal qaala rasuul lahi rasuulka la yihi salى الlahu عalيه wasalam aknaq اasmاa magacyaalka kan ugu dulli badan cind allahi ilahi agtiisa ywma اlqiyaama maalinta qiyaamaha rajulu waa nin tasamaa isku magacaabay melika اlamlaak boqorada boqorkoodii magacaas qof adduunka la baxay aakhiro qof ka dulli badan lama arko ilaahay waa dulleeya maxaa yal adduunku aad iskula weynaan inta boqora boqorka ay hoos yimaadaan ee ilaahay ay hoos yimaadaan ma cid kale ay hoos yimaadaan waa isla weyni khatare eh. waa isla weyni khatara jumica waa la soo jamciye lafdiga xadiiska lafdigiisa min ariwaayatayn yaa laga jamciye marka waa arrin aad u khatar xaafid wuxuu yidhi magacaan oo uu ku soo arooray xadiisku eedayntiisa ku gaab ma ahan melika alamlaad ee magac kasta oo macnihiisu sidan keenayo waa xaaraan waxaa lamidu yidhi hadde khaaliqu khalqi makhluuqa kii abuuray sida axkamu alxaakimiin axkamu alxaakimiin inta la xugunta midka xukunka wanaagsan waa lam waa lam suldaanu salaadiin amiir lumaraa kulligood waa isku mid kulligood waa isku mid waa arrin khatar ah qofkuna uu ku mudanayo aakiro ilaahay inuu duleeyo culammadu waxay isku khilaafeen afdal qudaa inta qaadi ah midka xukunka wanaagsan aqda qudaab qaad qudaab way macnuhu ah, qaad qudaab kaas waa la isku qabsado culamo badan waxay mareen ma banaana ma banaana marka waa in aad la iskaga ilaaliyaa magacyada la isku weyneynayo waa in la iska ilaaliyaa oo kibirka aad looga fogaadaa rawa bukhaari can anas ibn maaliki radi allahu canh yaquulu xaalu leeyahay cabase rajulaani laba nina hindhiseen laba nin ayaa hindhiseen cinda nebi nebiga agtiisay ku hindhiseen sal اlahu alيه wasalam fashamata waa u duceeyey nabigoo waa farxad geliyey axadahuma midkood mid kamida markuu hindhisay nabigu wuxuu yidhi yarxamuka allaahu shamata waa saas macnaheedu shamata waxaa loola jeedaa wuxuu yidhi markuu hindhisay uu nabigu wuxuu yidhi yarxamuka allaahu allah ku naxariisto walam yushamit اaakhara kii kalena uma ducayn oo ma farxad gelin mid kalaa agtiisa ku indhisay nabigu ma dhihi yarxamuka allah waa ka aamus faqaalo rajulu ninkii wuxuu yidhi kii aan loo ducayn a wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo shamata waad u ducaydo waad farxad geliday haadaan ninkan walam tushamitnii anigana ima ducayn oo ima farxad gelin qaala nabigu wuxuu ina haadaa ninkan xamidallah allu mahdi markuu hindhisay alxamdu lilah u yii wa anta adigana lam taxmadillaah alla ma adan mahdin markaad hindhistay halkaas marka maxaa caddaaday qof kastoo muslima waxaa laga rabaa haddii qof hindhiso muslim ah hadduu qof muslima ah hindhiso oo yidhaahdo alxamdu lilah oo aad maqasho inaad u ducaydo oo tidhaahdo yarxamuka allah asaguna waa inuu duca soo ceshoo yidhaahdo yahdika allaahu wa yuslixu baalaka ah, allaha ku hamiye xaalkaagan alla hagaajo isna soo celiyaa la rabaa qof agtaada ku hindhiso oo uusan alxamdulilaahi dhihin waa inaadan u ducayn haddaad u ducaydo sunadii ikhtilaafta ah, ilaa nabigula kala duwaye aduguna isku ka dhigaysa laakiin waxay dhahan culummadu ma lagu baraarujinaa ma laleeyahay alxamdu lilaahi dheh ma laleeyahay imaamna wuxuuda haa waa laleeyahay maxaa yeelay waa min baabi nasiixa waalamri bilmacruuf waa nusxi qofka walaalka inaad u nasteexaydo ood qayrka u sheegto oo aad wanaagga farto sidaasaa la rabaa sidaas ayaa la rabaa sidaas ayaa la rabaa qisuuba keenay fatxulbaariga xaafid ibnu xajaar wuxuuli ibnu cabdilbari sanad jayid ah wuxuu ga wariyey can abi daawuud saaxibi sunanka shiikaas iskale sunan abi daawuudka isagoo doon saaran oo webiga taagan webiga qarkiisa nin qof joogaa hindhisay waa uu maqlay hadalkana ma gaarsiin karo laashuu kiraysta hal diin hal dirham ku keliso inuu usoo duceeyo tadoontii wayna ka degay uu laash wuxuu ku kiraystay hal dirham ninkii hindhisay u tegay markaasuu yidhi yarxamuka allah taagteg baddex ah, meesha aas obiga xeebtiisa jooga yarxamuka allah kaasuu ka soo laabo sida loo soo duceeyey yahdika allaahu wayuslixu baalak intii la soo rogmaday doontiisii uu iska soo raacay doontii markuu soo raacay dadkii masaafiray ahaayeen habeenkiiyay seexdeen habeenkii markay seexdeen waxay maqlayaan yaa ahla safiina waa dadka doonta saaranow ina abaa daawuuda ishtara aljannata min allaahi bidirhami waxaad ogaataan abu daawuud jannadii wuxuu ilaahay uga gartay hal dirham iri halkaas dirham niyad wanaagga sunnada nabiga noole ah taasaa lagu gala hormara saas darteeda hal dirham a ah, wuxuu ka ajar badnaana mararka kabala kumanaan dirham waana niyad wanaag iyo dadaalka qofku sunnada ku dadaala sunnadaas nabiga noole hal dirham uu janno ku helo idi marka niyad wanaagga iyo sunna noolaynta waa meesha lagu liibaano meesha lagu kala haray waa halkaas hadday sunnadu kula weyneen waa iska maqleen dhaqanna kuuma ahan waa qabaysa wax badan oo qayr ah, waa ku seegi doonaan rw bkaarي an cabdلlah cabdلlahi بn mascuud wey raضi الlahu can saxaabiga hadii la idhaahdo cabdulaahi la yihaahdo waa ibn mascuud qaala wuxuu ihi kunaa waxaan ahayn idaa salaynaa markaan tuk markaan tukano maca nebi nabiga la jirkiisa salى الlahu عalayه wasalam qulnaa kuwa yihaahda aلsalaamu calى الlah nabadgelyo alle korkiisa ahaato qabla cibaadihi qabla an nusalima calىa cibaadihi intaas intaanaan addoommada ilaahay u ducayn addoommada alle intaanaan salaamin oo malaa'igta iyo qayrkeeda horta allaan salaami jirn markii hore allaan salaami jirin xadiiskaas aad u fiiriya waxaan dhihi jirnay asalaamu cala allah ah, assalaamu cala allah aan dhihi jirnay qabla cibaadihi allaah maaha inay dhihi jireen asalaamu calى اllahi qabla cibaadihi asalaamu calaa jibriila maaha calaa cibaadi kuma dari jirin laakiin calaa cibaadi waa macna intaysan dhihin asalaamu calaa jibriila wa calaa mika-iila intaysan dhihin ay horta allah waxay dhihi jireen asalaamu calى اllah saasay dhihi jireen kadiba waxay dhihi jireen asalaamu nabadgelyo calaa jibriila jibriil malakul jibriil korkiisa ahaad asalaamu nabadgelyo calaa mika-iila ha ahaad aلsalaam calىa fulan wa fulaan malaa'igtay saas salaami jire falama nsarafa nebiyu nabigu markuu salaadii ka gadoomo ka baxay sal اlahu calيه wasalam aqbala calaynaa wuxuu nala soo qaabilay biwejhi xagga yagu u soo jeestay faqaala wuxuu yidhi in allaha allah huwa salaam asagaaba magaciisaaba laydhaha salaamba duca uma baahno ilaahay looma duceeyo asaga magaciisaba asalaam baa laydhaha nuqsaan eed dhibaato dhowa ka nabadgal asalaam alda kii nabadgalay min anaqaa'is waalcuyuub wax kastoo nuqsaan iyo ceebaba waa ka nabadgal marka ilaah looma duceeyo ha u ducaynina ilaah looma duceeyo waxaa loo duceeye axad baahan oo makhluuq ah. ee khaaliqa looma duceeyo mar dambe waxaas yaala idinka maqan marka nabig wuxuu yidhi in allaha allah huwa salaamu isagaa salaamba ahba faidaa jalasa markaasuu baray sida ilaahi weynaa waa la ammaanaa makhluuqa loo duceeya ilaahay waa la ammaanaa ee makhluuqa duca u baahan alla waa la baryaahe looga duceeya isagaa la tuuga makhluuqana lama tuugee waa loo duceeya iiri meesha lagu kala leexday nabigu wuxuu yihi sal اlahu alayه wasalam faidaa jalasa markuu fadhiisto axadikum mid idin ka mid ah fi salaati salaada markuu ataxiyaadka u fadhiisto falyaqul ha yidhaahdo attaxiyaatu weynayaal baaqi ahaansho mulki lilaahi allahy u sugnaaday attaxiyaatu weynayaal ah, weynayn oo la weyneeyo mulki baaqi ahaansho intaasba lilaahi allahay u sugnaaday taxiyadaas saddexda macnaa lagu fasiray taxiyada waa lagu fasiray weynayn tacdiim ilaahay la weyneeyo waa lagu fasiray mulki waa lagu fasiray albaqaa saddexdaa la iskugu gey mara ataxiyaatu weyneyaal mulki iyo baaqi ahaansho lilaahi allahay u sugnaadeen wasalawaatu ammaanyaal amase salaadaha caadiga salaadaha la tukado lilaahi allahay u sugnaadeen wadayibaatu kelimooyin wanaagsan oo lagu ammaano subxaana allah alxamdu lilah laa ilaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah lilahi alla u sugnaaday kelimaad war wanaagsan oo lagu ammaano alla istaag allah marka waa la ammaanaha loola duceeyo waxaa loo duceeya makhluuqa fiiriya makhluuqa yaa u fadli badan weliba jinni iyo insi oo dhan nabiyada ilaahay rususha awliyada saalixiinta yaa ugu fadli badan nebi moxamed sala allahu alay waslm asaga waa loo ducayna la baryma isagaa loo ducayna firiy salaad kasta qofkaan nabiga u ducayn salaadiisu ansixi me ah, salaad kasta oo aad tukato waa inaad nabigana u ducawdo awliyada alloo dhan aad u ducaydo haddaadan saas yeelin salaadaadu ma ansaxay salaad haddaad tukato salaadaasna aadan nabiga u ducayn awliyada alle aadan u ducayn salaadaadu waa baadi ayusa maxaa yl ataxiyaadkaa sidaas macnaheedu fiiri haddaadan taxiyaadka akrina salaad ansixi me fiiri marka nabiga laga bilaaba dadka loo duceeyo maxaa yeelay qayrka aan haysana yaana soo gaarsiiyey nabiga soo maaha sal alahu waa inaan marka garanna nimxadaas iyo abaalka unagu leeyahay wanaagga uu noo galay halkaa salaada adexyaadka markaan marayno waa inuu nagu soo dhacdaa wanaagga nabigu noo galay sal alahu alay wasalam soo ma jeedin asagaan u ducaynayna intaana naftayna u ducayn kadibaan awliyada alle iyo saalixiinta iyo naftayda u ducaynayna markaasa waxaa la leeyahay assalaamu alayka alayka waa nabiga sal اlahu alيه wasalam assalaamu waa magac ilaahay marka mudaaf soo qadar assalaamu xifdu salaami allaha salaamka ilaalintiisu calayka korkaaga ha ahaato nabiga suban allaha salaamka ah ilaalintiisu korkaaga ha ahaato assalaamu xifdu salaami allaha salaam ah allahaas ilaalintiisu calayka korkaaga ha ahaato ayuha nebiyu nabigaano wa raxmatullaahi naxariista allena korkaaga ha ahaato wa barakaatuhu ilaahay khayray khayraadkiisuna korkaaga ha ahaato fiiri nabiga isagaa loo ducayna haddii loo ducayna isagana la tuuga ma maya subxaana allah isaga waa loo ducayna lama baryo u fiirso haddana kadib adiga iyo awliyada alle iyo malaa'igta kulliga u ducayna waxaa allaha salaam ah ilaalintiisu calaynaa korkeenna ha ahaato wa calىa cibaadi اllaahi الsaalixiina addoommada ilaahay oo saalixiintaana korkooda ha ahaato wa calىa cibaadi اllaahi الsaalixiina addoommada saalixiinta haddii la yidhi dhammaan awliyada allah soo gelaya malaa'igtii kulli ambiyadii waa soo gelaya nabigu wuxuu yidhi firiya fainahu shaamiye idaa qaala addoonku markuu yidhaahdo daalika hadalkaas wacalaa cibaadi illaahi asaalixiina markuu yidhaahdo asaaba wuxuu gaaraa ducadaasu kulla cabdin addoon kasta addoonkoo saalixun wanaagsan addoonkoo fi samaai samada ku sugan iyo walardi dhulka kii ku sugan dhammaan ducadaas waa gaari waa lafdi weyn awliyada alle marka waa loo duceeyaha lama baryo fiiriy ayaga loo ducayna ma loo ducayla haddi ayaga la baryo diinka alle fiiriya nabigaa loo ducayna awliyada allaa loo ducayna saalixiintaa loo ducayna ilaah loo ducayna waa la bari ah, isaga waa la bari diinku ilaahay fahm markaasa waxaa leedahay ashaddu waxaan qiraa allaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah maahan axad xaq iyo gar lagu caabudaa ma jiro oo allah aan ahayn dhammaan waxa la caabudo dardahaa lagu caabudaa cibaado ma mudna maxaa yeelay cibaado yaa mudan axadka wax abuuray axadka wax dila kan wax nooleeya kan ku risaaqa kan dhibka kaa celiya kan dheefta ku siiya waa allah marka cibaado ma mudna inta kale ma mudna washaddu waxaan kaloo qiraa ana muxammadan nebi muxamed ana muxammadan nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiis inuu yahay wa rasuuluhu ergeyg alla soo dir inuu yahay maxaa laysku dabadhigaa cabduhu wa rasuuluhu waa kelimadda qofka diintiisa ilaali karta cabdi marka laleeyahay waa addoon alle asagu waa addoono laa yucbad isaga la caabudi ma la bari ma waa addoon ilaahay wa rasuuluhu waa ergegii allah laa yukadab lama beeni karo iriy cabduhu markaa tiraa waxaad ka badbaadaydaa huluwigii kiristaanku ku dhacay oo miduu nabigu xadiiska bukhaariga ku lahaa laa tudruunii kama adrat nasaara ibna maryama ha igu xadgudbinina markaad ammaanaydaan sida kiristaanku ugu xadgudbeen nabciise inamaa ana cabdun addoon allaan ahay faquluu waxaad tidhahdaan cabdullaahi warasuulu saas ilaha nabigu saasuu lehi sal addoonkii alle rasuulkii alle saas idhahda markaad ammaanaydaan soo ma jeedin ee sida kiristaanka ha igu talax teginina marka waxaa leedaha waa addoon alle ee isaga lama cabudo lama barin haddana maxaa laga carara sida yahuuddii nabiga hoos loo dhigo waa gaalnimo kale nabiga derajadii alla siiya dad hoos uga dhigto waa galni waa inaadan hoos u dhigin ilaahay baa kor qaaday maxaad leedahay warasuulu waa ergegii alla soo diray laa yukadab walaa yukhaalaf lama beenin karo lama khilaafi karo isagaa la raaca meeshaas way diinkii marka waxaad ka badbaaday guluwi iyo taqsiir inaad xaqiisii ka gaabigana waa ka badbaaday oo rasuuluhu aad uga badbaaday inaad xadgudubtana cabduhu yaad uga badbaaday diinullaahi waa kaasa waa diinkii nabigu dad ardada u lakinay ardadiisa saxaabadii u meeriyey soo ma jeedi saasuu dadka u meeri jira nabigu uma yatakayaru qofku markaasuu kala doonanaa badu bacda ataxiyaat ataxiyaadkii ka gabaal uu wuxuu kala doonanaa min alkalaami xagga hadalka maashaa wuxuu doono macnaha ducadiiu doonana markaa kadib marka ataxiyaadka dhammaydo nabiga lagu saliyaa sala allahu calay wasalam kadib ducadaad rabta ku ducayso hadalkaas uu kala doonaa waxaa loola jeedaa ducaduu dooranaa saasaa loola jeeda rawa الbخaarي can abi hurayraةa radي الlahu canhu can الnabiyi salى الlahu عalيه waslم qaal in allaha allah caza isagaa qaalib ah wajalla isagaa weyn kataba waa ku qoray macnaha waa ku qadaray wey kataba waa ku qoray waa ku qadaray cala bni aadam banu aadamka xadahu nasiibkiisii min azina zinada xaggeeda xaalu ka ahaaday qof kasta oo banu aadamka ka mid ah zinada nasiibu ku leey ilaahay baa ku qadaray waana ku dhaca adraka waana haleelayaa daalika nasiibkaas laa maxaalata shaki la-aan qof wax qadara kula ekaato laakiin zinada qof walba waxbaa looga qadaray intaas waa ku dhaca mana sheegayo laakiin zinada arag hadde zine ma taqan marka hore nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam fazina alcayni isha zinadeedu annadar waa fiirada ishu waa zinaysataa zinadeedu waa inaad ku fiirido qof ajnabi kaa ah. oo gabadhii nin islaami ajnabiga ay ah isha ku fiiqdo ama ninkii gabadh ajnabi kaah uu fiiriyo waa kaasaa zinada isha dad badana waan iskahayn oo zinada ku dhacay soo ma jeedi wai marka waa xaaraan inay fiiriyaan dadka ajnabiga ah. laba aayadood oo suuratu nuur ah aa ilaahay soo deji oo ilaa qiyaamu saaca la akrina oo ilaahay uu leeyahay indhaha hala laabo وqل للمؤمiنiiنa يبضوا من أbصاaرهم ويحفظوا فروج ragga مؤمiنiinta waxaad ku tira indhihiina laaba indhahooda ha laabeen qaلbigaadu inuu nuuro cilmigu ku sugnaado haddaad rabto indhahaaga celi oo waxa qalbiga madoobeeya way indhuhuy waa beriidkii iyo boosaalihii zinada waa leeb shaydaan oo kugu yaalla indhuhu leeb ibliis ku shaqaysa w soo ma jeed وqل للمؤmiنaaتi يqdudna miن أbصاariهiم soo ma jeed gabdhaha muminaadka waxaad ku tiraa marka suuqbano indhihiina laab marka waajib wey dadaad ta mobile la fadhiisato wiilyaro meesha iskala fadhido xataa qaybta da masaajidka aad ku daalacanayso zinadii hadde taas musiibo musiibo lagu daray ah musiibo musiibo lagu daray soo ma jeed ta soo laga soo baxsaday awel waxa wey waa kala xadidna adduun waa dhexey shabeebooyina soo barta boqol qof laba boqoloo qofaa lagu shubay hadda mid walba moobeynkiisa dimada ugu jiro kaasuu meel la fadhiyo dumar qaawan fildaro balaayo xumaan oo dhan halkiisu zinadii uga jiro waa zaanid ma is oga inuusan zaanig ahayn isu haysta so ma jeedo musiibo wey quluubtiiya madoobaata qur-aan u dhig weyleey qur-aan gelaan qalbi madoo weye balaayo ku dhacdeen fa zina alcayni isha zinadeedu annadaru waa fiirada wazina lisaani carabka zinadiisu annudku waa hadal in zina looga hadlo wy ah, gabadha iyo wiilka wada hadlaya oo zinada ka wada hadla laba zaani wey telefoona ka hadlaan iskuma jeedaan zinay ka hadlayan soo maaha waa laba zaani labadooda zinay ku dhacen waa nafsu naftu tatamana way jeclaata daalika zinada watashtahi waa jeclaata wlfarju farjigu yusadiqu waa u rumeeyaa daalika zinadaas ow yukadibuhu waa ku beeniyaa oo kadib arrintaas xidhnadaasu ay sameeyeen farjiga u rumeeya oo zinada weyneeda ku dhacaa qofkii marka ama waa ku beeniyaa oo ti weyneedu ka badbaadaa saxiixu muslimka waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra wاluduraani zinaahuma اlistimaac labada dhegood waa zinaystaan zinadoodu waa in lagu dhegaysto shay zine ah sheeko oo zine ka hadlayda in lagu dhegaysto ama asbaabaha dareenka kiciyo oo zinada ugu yeero qofka oo heesaha xunxun ee ka hadlaya kicinta dareenka qofka zinadana ku kicinaya ay ka mid yihiin uguna horeeyaan walisaanu zinaahu alkalaam nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam carabku waa sinaystaa zinadiisuna waa in looga hadlo zino oo labada qofoo zinada ka wada hadlayda yaysanba isku jeedin nuucu zinaahay ku dhaceen walyadu zinaaha albadshu gacantu waa sinaysataa zinadeeduna waa qabashada gabadhii nin ajnebi kaa inay taabato ama ninkii uu taabto gaban ajnebi kaa waa zino waa xaaraan ma bannaana warijlu zinaaha alkhudaa warijlu lugta zinaaha alkhudaa waa in lagu aado meel zino lugta zinadeedu dadka muslimiinta waa inay xuduudda ilaahay ilaaliyaan nabigeenna suuban sala allahu calay wasalama diinkii sidaas u caddeeyey maanta nasiib daro dad badan xuduuddii ilaahay bay ku tumanayaan khaasatan isbitaalladuba ha ugu bateen meelaha xuduudda alle looga tunto iyadoo halkaas uu joogo nin ayaa wiilkii waxaa dhiigka ka qaadaya gabar ama waxaa duraya cerbadaynaya gabar kadaalika iyadoo gabar la heli karo ayaa gabadhii nin uu dhiig ka qaadayaa ama uu cirbado ku dhufanayaa bal jaamacadaha caafimaadka lagu soo barto ayaa sharta weyn ka soo bilaabata oo gabadhaha iyo wiilashii marka caafimaadka la barayo ilaa dad ilaahay u naxariistay maahane qaar badan xishood darro iyo inaysan marnaba xuduudda alla ilaalina lagu tababaraa haddii lagu arko xishood waaba lagala dagaalamaa waxaa laleeyahay caafimaadku xuduud ma leh ilaahay baana xuduuddan sameeyey oo ragga iyo dumarka ajnabiga kalaa inay istaabtaan allah xarimay markaasaa la xuduud ma leh waa musiibo qofku hadduu xuduudda ilaahay ka tallaabana ilaahay naar u ballan qaada waman yaxsi allahu warasuulah wayatacadda xuduuda yudkilhu naaran khaalidan fiihaa walahu cadaabun muhiim qofka ilaahay caasiya rasuulka caasiya xuduudda ilaahay ka gudba ilaahay naar ayuu gelinayaa asagoo weliba ay u sugnaaday cadaab sharafta ka qaado ihaanaysta sida xubunkii alle uu u ihaanaysto u ilaali waayey marka waa in aada la ilaaliyaa qaar ka mida kas ayay ula dagaalamayaan waana diin la dagaalan waxaa dhacday jaamacada gobol ka mid ah gabar iyo wiil wada dhashay oo caafimaadka baranaya gabadhii in la yidhi wiil islaamid ajnabi ka waa taataabanaysaa jirkeeda sidaad bal u duri laheyd sidaad dhiig uga qaadi aad baranaysaa oo ay ku tiri midkaan ila dhashay ayaan waxa weeyaan gacantiisa taabanaya oo lagu yidhi ma lagaa yeelayo waxa weeyaan caafimaadku xuduud ma leh marka dadka noocaasa waa dad dadka ugu yeeraya naar ducaatun calaa abwaabi jahannama weeye rabbi ha ka baqeen ilaah la dagaalamid weeye diin la dagaalamid weeye waa dulmi weyn ilaahay ha uga baqeen dadkuna diintooda yaysan adduunyo ku gadan oo haddii la yidhaahdo arrintan xaaraantaa samee maya waa inuu yidhahda jaamacadda layga cayriya in jaamacadda laga cayriyo jannada in laga cayriya yaa khatarsan jannada ilaahay baa laga cayrinaya naara lagugu cayrinaya haddaad xuduudda alle ku tumato marka rabbi aan ka baqno subxaana wa tacaala wallahu subxana wa tacala aclam wsala allahu ala nabina mxamed